assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii lix iyo afartanaad ee kitaabka qaala samictu rasul lah yaquul kullu musawirin fi nnaar qof alla qofkii wax sawiro oo dhanba naartuu ku jira naarta la gelinaya yujcalu lahu bikulli suuratin sawarahaa nafsun fayucadabu fii jahannam inta shay uu sawiray in la eg oo nafaf a baa loo samaynayaayo mid walba baa lagu cadaabaya gaar lagu cadaabayaayo mid walbaba gaar ugu xanuunsanaya intaasoo xanuunay soo gaadhaya rawaahu qaala bnu cabbaasi radi allahu canhuma fain kunta laabudda faacilan fasnac shajara wamaa laa ruuxa fiihi mutafaqun caleyh haddii aad tahay lagama maarmaan inaad samaynayso dhirta iyo waxaan naf lahayn samee hadalkaana wuxuu ku yidhi nin oo weydiiyey ibnu cabbaas radi allahu canhuma oo yidhi shaqadaydu iyo mihnadayduba waxyaalahan aan tasawuro weeyaan oo waxyaalahaasay maciishadaydu ku xidhan tahay markaasuu xadiidkan kada u wariyey ninkiibaa dibdhiray oo kurbooday oo markaasuu ibnu cabaas uu yidhi waylag haddii aad mxua baasha aadan iska daynaynin waxyaalahaan nafta lahayn sawr oo geedaha iyo waxyaalahaas iyo mar taas macnaheedu waxa weeyaan waxyaalaha nafta lahayn in la sawirto iyo guryaha lagu sharcday iyo waxyaalahaas iyo in sha allah guryaha inkastoo derbiyada in la sharsharciyo baa xadiidiyo gaarso u ay jiraan iyo in wax la huwiyo iyo kollayba yani in in waxyaalaha la sasawiraayo inay bannaan tahay buu tusinayaa walitaana wuxuu ka faa'idaystay xadiidkii caashahan soo marray iyo xadiidkii kale la ahayd ayuu ka faa'iidaystay oo shaygii timhaalka ahe kaamilka ahaa inuu faray jibriil uu faray ama nebiguna uu dadkiisa isna faray ama uu ficilkaba ku sameeyey in la jeexjeexo suuradda la ifsaadiyo oo kole haddii la ifsaadiyo oo ay kala raaraado oo ashyaada kala raacraacdo ayna dhib ayna lahayn wa canhu radia allahu canhu iyo maradii nebiga sal lla alay slam hadda muxuu ahayey caaisha ay sheegtay ee salaatulkusuufka iyo xadiidkeeda ku jirtay inuu nebigu sala allahu alay wasalam go- caaisha ay leedahay oo oo mxuha kooraha geela ay kusoo awiraayeen inuu xidhay mar waxyaalahaasa marka waxay tusinayaan waxyaalaha aan suurada aan lahayn wax nafli aan ahayn inayna dhib lahayn haysashadeeda iyo samaynteeduba wacanhu radi allahu canhu qaala samictu rasuula allahi sal ly slm yaquul man sawara suuratan fi dunyaa qofkii suurad sawiraa dunyada ku sawiraa kullifa an yanfuqa fiiha aruux yowma alqiyaamati walaysa binaafiq waxaa lagu kalifayaa inuu naf ku afuufo maalinta qiyaamaha mana ku afuufi karo متفq عlيه waxaan kusoo maray kun iyo شaن بqل iyo aفaرtan iyo aفaر و عن بن رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون dadka kuwa ugu daran maalinta قiyaaمaha xagga cadaabka ugu cadaab kulele waa kuwa wax sawira متفq عlيه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى ألا wuxuu yidhi ومن أظلم يا ka ظulmi badan miman dahaba qof tegay yani isku dayey xaawal yakhluqu ka khalqii inuu abuuro sidaan wuxuu abuuro oo kale falyakluquu daratan qur-aanjo yar ha abuureen aw liyakhluquu xabbatan ama xabad badara ha abuureen firi yar ha abuureen aw liyakhluquu shaciiratan ama xabad shacira qamadiyo wax lamida ha abuureen hadday wax abuurayaan mutafaqun calayh wacan abi طalxata radi allahu canhu ana rasul lah sal ly slm qaal laa tadkulu lmalaa'ikatu baytan fiihi kalbun walaa suura muttafaqun caleyh malaa'igtu ma soo gasho ee guri uu ku jiro ay ku jiro ama suuradi ku jirto can ibni cumara radi allahu canhuma qaal wacada rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalam jibriilu waxaa ugu yabaaho ugu ballan qaaday jibriil baa nebiga sal ly slam inuu u yimaado أن yaatiyahu inuu yimaado faraafa عليه waa ka daahay xata ishtadda calaa rasuuli lahi sala alay slam ilaa rasuulka al sal arrintaas ay dhibto oo ka kurbooday wuxuu la iman waayey malagii rasuulka alla fakharaja waa baxay ka baxayo oo falaqiyahu jibriilu jibriil baa la kulmay oo dibadda taagan oo gurigii soo gelila fashakaa ilayhi waa u dacwooday faqaala wuxuu yidhi oo yani maatin uga dacwooday faqaala markaasuu yidhi innaa laa nadkhulu baytan fiihi kalbun walaa suura annagu malaa'igta alle haddaan nahay ma soo galla guri oo ay uu ku jiro ama suuradii ay ku jirto rawaahu muslim marka gurigana labadaa midkood ayaa ku jiray oo muxuu ahay inay laba munaasabadooda inay waska suuroodaaye munaasabadna waxaa ahaa ay yaroo xasan ama xuseen uu lahaa oo sariirta hoosteeda ku jiray oon la ogayn ayaa marna ka mancday marna muxuu ahaayey musawir guriga ku jiray rawahu الbukhaariy ra'ha ay abطأa wahuwa bihaa muhalatha ra'ha aygaasuna noocaasina waxa weeyaan sida in sha allah imaan doonto waa ayga aan nafciga lahayn weeye ama ayda lagu intifaaco ee iqtinaheeda la isu idnay kuwaasu ajrigana ma yareeyaan iibkooduna waa bannaan yahay malaa'igtan allana kama celiyaan وcan caaishaةa radي allahu canha qaalat wacadda rasuula اllahi salى اllahu عalيyh wali wslam jibriilu عalayhi الsalaamu fii saacatin an yaأtiyah waxaa rasuulka alla sala allahu alayhi waali wasalam kula ballamay jibriil calayhi الsalaam inuu u yimaado saacad mucayana fa jaءat tilka saaca walam yaأtihi tilkadii saacaddii iyada ahayd baa timid oo mana aanu imaanin qaalat wa kaana biyadihi casan gacan buu gacanta wuxuu ku hayay ol fataraxahaa min yadihi wuu gacantiisuu ka tuuray wahuwa yaquul isna uu leeyahay maa yukhlifu allahu wacdahu walaa rusuluh alla subxaanahu wa tacaala yaboohiisa iyo ballanqaadkiisa ma baajiyo iyo rusushiisu toona ثuma اltafata waa fiirfiiriyey gurigii buu fiirfiiriyey idaa jirwu kalbin taxta sariirihi wuxuu arkay isagoo ay dhal ahe ayga yarka ayga iyo waraabaha iyo kuwaas ilmahooda ayaa jirwa la yidhaahaa waxa yar oo min kulli shay-in ana jirwa waa la yidhaahaa jamciisuna waxaa weeyaan waa ajraa ama ajrin ajrin calaa wasn afcul marka in yar oo dhal ah oo xasan iyo xuseen midkood uu lahaa radia allahu canhumaa oo sariirta hoosteeda ku jiro arkay faqaala markaasu wuxuuhi mataa mataa dakala hada alkalb goormuu soo galay eygankadu faqultu wallahi maa daraytu bihi ma aanan ogaanin ma aanan arag fa amara bihi fa ukhrij amar buu ku bixiyey oo markaasaa la bixiyey faja'ahu jibriilu calayhi salaam jibriil baa u yimid calayhi salaam marka qisadan iyo qisadii hore inay kala duwan yihiin baa ka muuqata tii hore waxay ahayd gurigu ka baxay markaasuu arkay isagoo albaabka taagan tanna waxay ahayd kolkii aygii la bixiyey buu soo galay faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam wacadtanii fajalastu laka walam taatinii waad ila ballantay markaasaan kuusii fadhiistay oo kuusii diyaargaroobday kuusii diyaargaroobay oo aadan iina imanin faqaala markaasuu manacani alkalbu aladii fii baytik waxaa iga manciyey aygii gurigaaga ku jiray innaa laa nadkhulu baytan fiihi kalbun walaa suura annagu ma gallo malaa'igta alla haddaan nahay calayhim asalaatu wassalaam guri uu ay ku jiro ama suuradii ku jirto wa can abilhayaaj xayaan ibni xusayn abilhayaaj abilhayaaj can abilhayaaj اlasadi wasmuhu xayaan ibni xusayn qaala wakaana saaxiba shurطati caliy cali askartiisa booliiskiisa ayuu u sarreeyey xaraskiisa iyagoo madaxu ah qaala qaala lii caliyu bnu abi طaalibin radia allahu canhu ee wuxuu i yidhi alaa abcahuka calaa maa bacahanii calayhi rasuulu llahi sala allahu alayhi waalihi wasalam kolkaan kuufaa la jooga caasimadii muxuu ahay caalamka islaamiga kolka ahayd bikhilaafati caliyi radia allahu canhu miyaanan kugu diraynin rasuulka alla sala allahu alayh waali wasalam arrintuu igu diray oo ii xilsaarisa o anima kuu xilsaaraan maxayna tahay anlaa tadaca suuratan ilaa tamastahaa waa inaadan ka tegin magaalada ku wareeg oo suurad waa inaadan ka tegin musawir ilaa inaad tirtirta mooyaane ku meel ku dhegan iyo ku meel ku naqshisan iyo mid eh, manxuut ahoo taagan iyo wuxuu noqdaba walaa qabran mushrifan qabri taaganna aadan ka tegin ilaa sawaytahu inaad dhulka la sinta mooyaane rawaahu muslim labada arrimood buu nebigu sal ly slm igu diray anna labadiian kugu dirayaaye bax oo ku wareeg beledka oo qabrigii taagan oo aad aragto dhanna tirtir oo dhulka la sin wax yaroo calaamo ahoo lagu garto oo ja iyo waxgaaiyo korka laga saaro oo lagu garto inuu qabri yahay oo eh, daysa mooyaane suuro alla suuraddii aad aragtana iyadana zuuliyo tirtir rawaahu muslim baabu taxriimi itikaadi اlkalb ilaa lisaydin aw maashiyatin aw zarc haysasho ay la haysto oo la kaydsado guriga lagu haysto xaaraamnimadeeda ilaa aygaasu inuu yahay mid naafic ah oo lagu ugaadhsanayo ama xoolo raacaya ama beer waardeynaya oo tuugga iyo doofaarada iyo daayarka iyo waxyaalaha ka celinaya iyo gaadhiga ka celinaya inuu yahay mooyaane kuwaasna waxaa la lamid alaykum ah salaam kuwa muxuu ahayey masaanicda iyo sharikaadka iyo baabuuradii iyo kuwa waardeeyey iyo kuwa kale ee muxuu ahayey booliisku ay dhaqdaan iyagana sulaalada gaarka ah ehe soo qabta mujrimiinta iyo tuugta iyo meeshii wax laga dhacay iyo meeshii wax laga jabsaday iyo raadinayo ilaa u soo qabta aan ka haraynin iyo kuwa muxuu ahay militariga ee ah, iyaguna sida oo kale ah jawaasiista cadowga iyo meeluhu kasoo tasallulayay iyo iyaguna ka waardeen wixii sidaas oo kale oo marka nafcile mooyaane wixii kale ee ayga mudallalka ah la iska haystee sida gaaladu qoorta intay silsiladii iyo uga xidhaan iyo ay muxuu ahaayey dhabtooda ku fadhfadhiisinayaan oo ay koolkoolinayaan iyo kuwaasa iyagu xaraama haweenkooduna si xun bayba ugu isticmaalaan baa la yidhaahayo waxyaala xunxun iyo sheekooyin xunxun baa laga sheega waa sababku rasuulka alla sal alay slm bahalkaa u xaaraameeyeyna waxaa suurowdaba inay ka mid ahayd alla uu tusiyey waxyaalaha ah lagu samayn doono iyo xumada uu leeyahay xagga akhlaaqda iyo xagga caafimaadkaba muxuu ahay uu u leeyahay oo alla u ogeysiiyey uu u xaaraameeyey rasuulka alle sala allahu alayh waali wasalam oo naftiisa oo dhanna nijaas uu ka dhigay haysashadiisana xaraam uu ka dhigay guri malaa'igta allena ayna u soo gelaynin guri uu ku jiro rasuulkuna sala allahu alayh waali wasalam isaguna uu diidi jiray guri qolo ansaareed ahoo gurigooda ay ku jiray uuna geli jirin kolkay ka dacwoodeen oo yidhaaheen gurigan dariska iyagaa waad u timaadaa aniga nooma timaadidna uu ku yidhi gurigiinna aybaa jooga kolka uu yidhi iyagaba gurigooda waxaa jooga bisad baa joogtana uu yidhi bisadu waa bahal ee ma aha ay ma aha iyadu وعn بن cمر رضي الله عنهma qال سمعtu رsuuل الlahi صلى الله عليه وaلي وسلم yquuل man اqتنىa كلبا qofka kaydsada ee haysta ay إlaa كلبa saydin ay ugaadheed inuu yahay mooyaane أw maashiyatin ama xoolo xoolaha raaca adhigi iyo weylihii iyo fainahu yanqusu kan marka kii beerta ma aanu sheegin abu hurayraase sheegi doona fainahu yanqusu waxaa ka yaraanaya min ajrihi ajarkiisa kula yawmin qiraaطaan laba qiraad baa ka yaraanaysa labadaa qiraad ma riwo kalena halbay dhahaysaay qiraadkana waa kan hadda ka hor soo maray oo shay yaryar oo waxyaalaha wax lagu miisaamo ah ayuu ayuu ahaan jiray oo afar iyo labaatankii qiraadba lagu magacaabi jiray misqaal yuu ahaan jiray haddase waxaan laga wadaa wax eh, alla uu ogyahay qadarkiisa oo ajarkiisa ah sidii aan ku soo maray janaazada janaazada qofka intuu raaco oo ku tukado ilaa laga aasaya la joogana laba qiraad inuu leeyahay eh, qofkii inta laga tukanaya la jooga ee kolka aaska aan sugana iskaga soo noqdaana hal qiraad uu leeyahay markii la weydiiyey labada qiraad maxay yihiinna wuu dhihi jiray waa laba buurood oo kale oo waaweyn muttafaqun calayhi wa fii riwaayatin qiraad hal qiraad baa ka dhaceeya ayguna waa sii kala daran yahay ayga madow ayga madowga weliba sii daran وعn أbي هuريرaةa رضي الله عanه qال qاla رasuul الlahi صلى الله عليه وaلي وسلم man أمسka كلبا qofkii ay haysta faإnahu yanqusu kula yوم min camalihi qiraaط إlا kalba xarفin أw maashiية ilaa ay beereed inuu yahay mooyaane ama ay xoolaad inuu yahay mooyaane متafq عalيه وفي riwaayaة لمسلم man اqتنىa كلبا laysa bklbi صaydi وlaa maashiyaة وlaa أrض kana saddexdaba marka isku daray qofkii kaydsado oo haysta ay aan ahayn mid ugaadheed iyo mid xoolaad iyo mid beereetoona aan ahayn fa innahu yanqusu min ajrihi qiraataani kula yowm maalin kastaba marka saasuu noqonay ajrigiibaa ka daadanaya marka ajrigu wuxuu uga daadanayaa ajrigii uu samaystay uga daadanayaa waa xaaraamnimada xaaraamtaa uu samaynayo iyo ajrigiisii wax u dhimaysa baabu karaahiyati tacliiqi aljarasi fi اlbaciir wagayrihi min addawaab wa karaahiyati istisxaabi اlkalbi wاljarasi fi safar necbaysiga la necbaystay kol haddii necbaysi sidaas oo kale karaaha la yidhaahna waa kaa nidhi cinda salaf waxay jirtay arrin caam ahoo karaahatu taxriimka iyo karaahatu tansiiha oo labadaba keenta wuxuu sharcigu necab yahay bay karaahiyuu ku magacaabi jireen ee ku-xidhidda jaras muxua ah, dawan ama koor lagu xidho awrta loo xidho awrta iyo geel yani bacir kolkii la waa neefka geela wagayrihi wixii la ah, ee min addawaabi lo-da iyo dameeraha iyo fardaha iyo in loo xidho gaar ahaan midka dawanka nuxaasta ahee isagu dhowdhow dhowdhow yidhaahee uu u eg yahay codkiisu u eg yahay codka kaniisada oo kale wa karaahiyati istisxaabi alkalb ay qaadashadii waljarasi iyo dawan qaadashadii fi safar socdaalka markii lagu jiro in dadkaasu ay ay qaataan ama bahalkaa dawankaas ay qaataan oo neef ama ku xidhan ama gacanta lagu wado xaaraantiisa weeyaan bahalkaas jaraska la yidhaaho waxa loo xaaraameeyey waxaa weeyaan ee kolkii adaanka kole kuta in calaamad laga dhigta loo diiday waxa weeyaan waa calaamada nasaarada weeyaanoo kaniisadooda waa kay ku gargaraacaan waxay salaada ku magacaabaan iyo kolkay ogeysiinayaan iyo awqaaddooda ay ciidaha iyo ixtifaalaadka iyo waxaasi ay leeyihiin bay garaacaan marka tashabuh binasaaraa baa ku jira waxa la wixi marka codka jaraska kaniisada oo kale leh oo dhowdhow dhow yidhaaha ama saacad ha ahaado Eh, kuwa masaajida iyo la dhiga iyo kuwa guryaha iyo ha ahaado oo kaasuna ay aada u fara badan yihiin masaajid fara badan aad ku arkayso saacadaha daqaaqada ee garaace sida codkeeda uu u egyahay codka jaraska oo kale u badan yahay masaajid badan oo masaajidda muslimiinta aada ku arkayso ama meel kale ha ahaatee xaraam weeyaan ama kuwa codka kale isagu lehee eh, sida ka telefoonka iyo ka guryaha Ehm, muxuu ahayey albaabadooda eh, lagu sameeyo iyadoo dhalalo odhanayo ee eh, aan u ekayn codka kaniisada isawa eh, sheekh alalbani xafidahu llah isagu wuxuu yidhaahaa fii kitaabihi jilbaab almar'ati almuslima isagu waa jaa buu yidhaahaa marka wixii codka kaniisada leh oo u eg sida tantada bahashan big ben ay yidhaahaane idaacaddan ingiriiska iyo ka garaacda iyo waxaasoo dhan marka waxaa weye waa naaquus waa jaras waa xaraam weeyaan haysashadiisa iyo furashadiisa dhegaysigiisa iyo kolka garaacayaan idaacadaha noocaas oo kale a markay garaacayaan waa la iska xidho oo ku garaacideeda ay dhammaataiyo la furto marka wuxuu leeyahy can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam laa tasxabu lmalaa'ika malaa'igtu ma raacdo rufqatan musaafiriin musaafiriin oo muraaf is rafiiqsaday ma raacdo fiiha kalbun aw jaras uu ku jiro ay ama dawan uu ku jiro rawahu muslim wa canhu radia allahu canhu ana nabiya sal ly slam qaal aljarasu mazaamiiru shayطaan waa muusikadii shayطaanka weeyaan buuri jarasku rawaahu rawaahu muslim muusikadii shayطaanka weeyaan oo ilaan shacaar buu u yahay gaalada waxay cibaadada ku magacaabaan buu shacaar u yahay waxaasuna marka isagu waa jecel yahay oo waa shayطaanka ku farxa marka gaalada iyo shayطaankii laisku shabaho ayaa ku jira bahalkaas jaraska ah waxaa kaas ka mida ah marka kan loo garaaco iskuullada iyo waa isaga naftiisu waa waa jaraskii kaniisada oo kale sideedu u ceeyayo sideedu waxaa laga tixraacayna marka madaarsi gaalada iyo waxaasa ah, yaa laga tixraacay wax kale marka waa in lagu bedeshaa isagana oo la iska ilaaliyo oo kale rawaahu muslim waa abu daawuud eeba <clears throat> baabu karaahiyati rukuubi اljallaala necbaysiga la necbaystay jallaalada koritaankeeda wa hiya albaciiru aw annaaqatu alatii taakulu اlcadira jallaaladuna waa awrka ama hasha ama saca ama ri'da oo cunta saxarada cunta weeyaan geel saxaro cunaya inagu maba inaan arag laakiin lo-da iyo dameeraha iyo ariga iyo meelaha tuuladaha ee dadku tuulooyinka eh, dadku guryaha gadaashooda iyo ku saxaroodaan way cunaan waxyaalahaas fa in akalat calafan طaahiran taaba lamuhaa eh, taaba laxmuhaa zaalat ilkaraahiya haddii in muddaha inta meeshii laga fogeeyo ama la xidho calaf nadiifa la siiyo cunto nadiifa la siiyo oo marka uu isbedelo hilibkeedii iyo wixii uu isbedelo khalaas kolkaa way bannaanaanaysaa xalaal bay noqonaysaa digaagadahuna waa sidaas oo kale marka cabdullahi bni camr bn alcaas radia allahu canhuma ba wuxuu yeeli jiray markuu rabo inuu digaag qashubo ixtiyaaq buu samayn jirayoo buu in muddo ah toddoba iyo meelahaasa yuu meel ku xiri jiray oo loo daadin jiray badar loo daadin jiray kolkaa ka dambuu bu qalan jiray marka ilan iyaduna caado waxay leedahay waxyaalahaas inay cunto وعn iبn cmr radي allahu canهuma qaala nahaa rasuulu الlahi slى الlه عalيه waslm can اljallaalati fi اlbil fi lbil min albil an yurkaba calayha in la koro yuu nahiyey riwaayo kalena waxay kusii dartaa ow yushraba min albaaniha ama caanaheeda wax laga cabo riwaayat اlxaakim baa iyada intaa ku daraysa rawaahu abu daawuuda biisnaadin صaxiix waana sidaa uu sheegay oo waxaa weye xadiidku waa صaxiixu صaxaxu اlalbaniy fi saxiix jaamic صغيir wa irwaaء اlgaliil wagayrihima baabu الnahyi can اlbusaaqi fi اlmasjid wاlأmri biizaalatihi minh إida wujida fiihi wاlأmr bitanziihi اlmasaajidi can اlأqdaar reebidda la iska reebay in lagu tufo candhuufta masjidka lagu tufo dhexdiisa iyo amarka laysfaray in laga zuuliyo haddii lagu arko haddii candhuuf ama xaako ama duuf masjidka ama darbigiisa ama jiirarkiisa ama mixraabkiisa ama dhulkiisa lagu arko in laga zuuliyo oo hadday mid qallalan tahayna maxaa laga xoqo haddii ay mid qoyan tahay laga tirtiro haddii masjidku uu yahay mid ciid ah oo aan shamitaysnaynna inta loo qodo hoosta lagu duugo iyo amarka la isfaray in masaajidda laga tahiro laga ilaaliyo waxyaalaha wasakda ah wasakda iyo nijaasaadka iyo waxyaalaha in laga ilaaliyo can anasin radi allahu canhu ana rasuula lah sal ly slm qaal albusaaqu fi lmasjidi khatii'at wakafaaratuha dafnuha muttafaqun calayh candhuufta masjidka dhexdiisa ihi waa dembi kafaara gudkeesduna waa in la aso in la aso weeyaan muttafaqun calayh walmuraadu bidafniha aasideeda maxaa laga wadaa maxaase laga wadaa kafaara gud aynay noqonayso waxaa laga wadaa aasideeda idaa kaana almasjidu turaaban aw ramlan wanaxwahu hadduu ciid yahay ama bacaad uu yahay iyo ja iyo waxyaalasaasi uu ka goglan yahay sida masaajidii hore ahaan jirtay ah waa in inta meel loo faarfaaro lagu qodo fayuwaariiha taxta turaabihi ciiddiisa hoostiisa ayuu ku qarinaya ku aasayaa wa qaala abulmaxaasin الruyaani min asxaabina yani min ashaaficiya fi kitaabihi اlbaxr ayuu wuxuu ku yidhi walaysa almuraadu bidafniha ikraajaha min almasjid taas aasidii le lama yidhaahe ama ida kana almasjidu waqiila waan ujeeda waqiila almuraadu bidafniha ikraajuha min almasjid waa in laga bixiyo masjidka laakiin taa dafni lagu magacaabo in uun looga qiyaasanayo mooyaane oo la leeyahay marka in mexico o in laga saaro laakiin kolkaas waa haddayna ciiddu ayna raacaynin eh, ama ida kaana almasjidu muballatan aw mujasasa hadduu masjidku yahay mid la balaadeeyey oo yani dhagxan waaweyn iyo lagu goglay oo lagu rakibay ama uu yahay mid la shamiiteeyey fadalakahaa calayhi bimadaasihi أو بغyrihi kama yfعalhu kaثيir min الجuhاal falaysa dalika bidfnin haddii intu masjidku mid dhagxan iyo shamiinti wax sidaasa yahay uu cagtiisa iyo kabihiisa iyo waxaas iyo uu ku rogrogo taas way si wasakaynaysaa mooyaane dfniga la sheegayo ma aha bal ziyaadaة fi اlkhaطيئaةi وatakiraة takhiir lilqadr fi اlmasjid waa dembigii oo lasii badi iyo wasakdii masjidkii lagu sii badiyo wa calaa man yafcalu dalika an yamsaxahu bacda dalika bihawbihi aw biyadihi aw gayrihi aw yagsilahu qofkii sidaa yeela mar oo ku tirtira waxaa waajib ku ah inuu dhaqo ama uu tirtiro gacantiisa iyo wuxuu ku tirtiraba iyo mxu mare iyo wuxuu ku tirtiro good yar iyo soo qadi warqadii ama inuu dhaqo وعn caaئiشhaةa رadي allahu عanha ana rasuula الlah صل ل slam ra'aa fii jidaari lqiblati mukhaatan wuxuu ku arkay qiblada derbigeedu ku arkay meesha loo tukada xagga mexraabka meesha la yidhaahaa lan masjidkii nabiga sal ly slm ma aanu lahayn mexraab mujawafa ma aanu lahayn mukhaatan duuf buu ku arkay siin ama duuf aw buzaaqan mise wuxuu ku arkay candhuuf buu ku arkay nukhaamatan mise xaako xakahu markaas oqay way qalalaydoo wuu xoqay muttafaqun calayh kolalka qaarkoodna wuxuuba marin jiray cadar buu marin jiray wa can anasin radia allahu canhu ana rasuul allahi sala allahu alayh waali wasalama qaal ina haadihi almasaajida laa tasluxu lishayin min hada albowli wala alqadar middantada masaajidiihi uma suubato wax oo kaadi ah ama wasakh ah uma suubato ninkii masjidka ku kaaji jiray yuu hadalkaa ku yidhi إنma hiy لذikr الlahi taعaalى وqراءaة الqur'an أو kama qala rasul اlah صل ل sلم rawahu mslim baabu karaahiyaةi الkhusuumaةi fi اlmasjid warafci الsawti fiihi wanashdi الdaallة wاlbayci wالshirاء wاlijaarati wanaxwiha min almucaamalaat karaahaysiga la karaahaystay in lagu doodo masjidka dhexdiisa iyo in codka kor loogu qaadqaado lagu qayliyo oo dadka tukanaya iyo dadka jiifa iyo dadka qur-aanka akhrisanaya iyo laga tashwiishiyo ama mxua ah baadi in lagu baafiyo iyo in wax lagu iibsado ama wax lagu iibiyo iyo in wax lagu kala ijaarto oo caqdi ijaar lagu kala samaysto iyo wax alla wixii lamid ahaa mucaamalaadka maaliyad oo dhan wixii maal ku saabsan oo dhanba in laga fogeeyo ilaa ku sadaqaysi sadaqa lagu bixiyo iyo maal muslimiintu ay leeyihiinoo meesha la dhigo oo lagu xifdiyay iyo sidii kii abu hureyra aan kusoo marray iyo waxa yaalhayso marka waa bannaan yihiin iyagu can abi hurayrata radi allahu canhu annahu samica rasuul llahi sala allau alayh wala slam yaquul man samica rajula yanshudu daallatan fi lmasjid qofkii maqla nin oo ku baafinaya masjidka dhexdiisa baadi ku baafinaya falyaqul laa raddaha allahu calayka faina almasaajida lam tubna lihada rawahu muslim ha yidhaaha alla kuma soo dhoweeyo alla kuma soo celiyo alla kuma tusiyo masaajidda waxaa looma dhisina ha yidha ha habaaro marka waxaa habaarkaa uu ku mutay qofkaasu maalkiisaas inuu alla aanu baadidiisaas alla aanu siinin lagu habaarayo waa inay tahay waxaasuu sameeyo xaraama wacanhu radi allahu canhu ana rasuula allahi sal ly slam qaal idaa ra'aytum man yabiicu aw yabtaacu fi lmasjid markaad aragtaan qof ku iibinaya ama ku iibsanaya masjidka dhexdiisa faquuluu dhaha laa arbaxa allahu tijaaratak alla ma ribxiyo ganacsigaaga iibkaaga alla kuuma faa'iideeyo dheh wa idaa ra'aytum markaad aragtaan man yanshudu daalla qof ku baafinaya baadina faquuluu dhaha laa raddaha allahu calayka alla kuuma soo celiyo ku dhaha rawahu tirmidiy wa qaala xadiidun xasan xadiidkana marka waxaa weeyaan صaxiix weeyaan صaxaxu fi صaxiix الjaamiع الصغيir wa irwاء الغaliil وعan buraydata radي allahu canhu ana rajula nashada fi اlmasjidi nin baa ku baafiyey masjidka dhexdiisa baadiyo faqaala wuxuu yidhi man dacaa ilى اljamل الأxmar war yaa sheegay awrkii guduudna faqaala rasuulu الlahi sal ly slm rasuulka alla wuxuu yidhi laa wajadta allow aadan helin ha helin inamaa buniyat اlmasaajidu lima buniyat lahu masaajidda waxaan loo dhisay wixii loo dhisay eh yani taa looma dhisin wixii loo dhisayna waa kii xadiidkii hore anas baa sheegay eh, maxaa masaajidda waxaa loo dhisay salaad iyo qira'at lqur'aan iyo tasbiix iyo dikrullah baa loo dhisay marka wax xoole ku saabsan looma dhisin kolka masaajidda lasoo aadayo masjidka laga addimaba waa ka la is amray in dukaamada lasoo xidho oo laga yimaado idaa nuudiya lisalaati min yowmi اljumucati fascau ilaa dikri illahi wadaru lbeyc marka isagii looga imaanayey meelihii wax lagu iibsanaayey in laga dhigto meel wax lagu iibsado waa midaan noqonayno marka rawahu muslim wa can camr bni shucaybi can abihi can jaddihi cabdillahi bni camr bn اlcaas radi allahu canhuma ana rasuula اllahi sal ly slam nahaa can الshiraa'i wاlbayci fi lmasjid wuxuu reebay iibinta iyo ku iibsiga masjidka dhexdiisa ah wa an tunshada fiihi daalla iyo in lagu baafiyo baadi ow yunshada fiihi shicr ama shicir lagu lagu aqriyo taasuu nahiyey rawaahu abu daawuud oo tirmidiy wa qaala xadiiun xasanun xadiidun xasan buduwaani xadiidu sidaa u sheegayo xadiidku xasan weeyaan xasanahu fi صaxiixi aljaamic الصaغيir middaa ku saabsan xagga shicirka xagga shicirka ka ku saabsan isagu waxa weeyaan muqayad weeyaane wuxuu qeyd ku yahay shicirka aan shicirka islaamiga aan ahayn ama ka islaamiga ah ee wanaagsan ee ah mid muxuu ahaaye alla ammaan iyo nebi ammaan iyo caqiide iyo makaarim alakhlaaq iyo waxyaalahaas ama nadmigan ee kutubaha qaarkooda nadmiya masaa-isha dadka loogu sahlaaye iyo kuwaasu kuma jiro oo taasoo kale waa ku xasaan nebigu sala allahu alayh wasalam in barinta loo dhigo uu shicirka noocaas oo kale ee gaalada uu ku caayayo ee ku ugu jawaabayo rasuulka sal lla ly slam uu ku ammaanayo ee islaamka uu kaga hadlaayo islaamka ku taageerayo waa u ogolaan jiray nebigu sala allahu alayh waali wasalam waa kan soo socda xadiidkiisu laakiin intaa kale xaaraan <clears throat> waa wa an الsaaib bn an وعn الsaaئب بn يزيد الصحaabiي رadي الله عanه qaala kuntu fi اlmasjid masjidka ayaan joogay ku jiray faxasabanii rajulu nin baa isoo qururaxeeyey yani qururaxay usoo tuuray isoo jeedinaya fanadartu waan fiiriyo waan daymooday ninkaa isoo tuuriyeeyey faa-ida cumar bnu اlkhaطaabi radia allahu canhu waxaan arkay inu cumar bn khaaab u yahay radia allahu canhu amiiru lmu'miniin ah cumar naftiisu marka inuu u dhawaaqo oo u yidhaaho ya iyo uu yidhaaho buu codkaasu iska ilaalinaya masjidka rasuulka sal ly slm baa lagu jiraayo ixtiraam uu xurmaynaya rasuulka alle sala alla alay slm iyo masjidkiisa faqaala markaasu wuxuu yidhi idhab faatinii bihadayni tag oo labadaa nin halkaa fadhiyeyo sheekaysanaya coddaa dheer ku sheekaysanayay fa ji'tuhu bihimaa waanu imid faqaala markaasu waxda min ayna antumaa xaggeed ka timaadeen faqaala min ahli طaa'if reer طaa'if baan nahay faqaala markaasuu yihi low kuntumaa min ahli hada اlbaled min ahli اlbeled haddaad beledkan madiinaha dadkiisa ahaan lahaydeen la wjactukumaa waan idin xanuujin lahaa oo id garaaci lahaa laakiin hadda jahligiinna meel dad quraba a ah tihiinoo aan aqoonin aadaabta gaarka ahee masjidkan rasuulka sala allau alay slm uu mutay aan aqooninoo waxaan idinku dhaafaya tacsiirta idinka daynayaa jahligiina iyo qurbadiinnaas tarfacaani aswaatakumaa fii masjidi rasuuli اllaahi salى allahu alayhi waali wasalam rasuulka alla sala lla alay slm masjidkiisii miyaad codka kor ugu qaad qaadaysaan aad ku qaylaysaan rawahu lbukhaariy marka masjidka rasuulka sala alla alay slam buu si gaara uu u sheegay marka masaajidda kale nafteeda waa looga fiican yahay kol haddii ay ka dhalanayso tashwiish iyo waxyaalas ay ka imaanayso waa looga fiican yahay baabu nahyi man akala huuman aw basaran aw kuraahan aw gayrahu mima lahu raa'ixatun kariihatun min dukuuli اlmasjid qabla zawaali raa'ixatihi ila lidaruura ilaa lidaruura reebidda la iska reebay laga reebay qofka e, toon cunay ama basal cunay ama kuraas cunay kuraaskuna waa bahal basalbaarta oo kale lamid aho sida caleenta basalbaarta oo kale leho caleentiisaas la cuno isagu bari inaanu lahayn baabanu malayn oo laakiin wax yar ka yar midabka uga duwanoo ka dhuudhuuban xogaana xajaalle uga dhoweeyaan oo laakiin dhadhankeeda iyo urteeda oo kale le weeyaane aw hayrahu ama wax kale oo mimaa lahu raa'ixatun kariiha wax ur xun leh ah sida fijirka baalka dabacadaha idhaahaan iyo wixii uun lamid ahee urxun leh sigaarka iyo isagu ka sii daran yahay hadda isagu xaaraamnimo isku darsaday wixiiba sidaasoo kale ahee urxun leh qofkii cunay reebidda laga reebay min dukhuuli lmasjid masjidka inuu soo galo qabla zawaali raa'ixati intayna urtaasu ayna ka bi'in ilaa lidaruura ilaa daruura inuu cuno oo qof hargabsan iyo wax sidaasiyo uu yahay mooyaane oo ka isaga la ogol yahay oo masaalixina kaga tegayso bahallahaas marka kolka la yska manceeyana waa kolka aanay mxuha iyagoon la karinin ama la dallicin weeyaan haddiise la dallaco ama la kariyo khalaas urtu kolkaa waa ka zuushaayo ur iyadu ma ay leh ayib waxa kolka zuulitaankana lababa waa ku zuushaayo waqtigu kolku dheeraado oo afki iyo wixii ka babado bacdi muddaa ah waa iska zuushaa baalkii waxyaala caraf lahoo laga daba cuno sida haylka iyo qoronfalka iyo e, nacnac kuleelka iyo waxyaalahaas oo kaliya laiska baabi'iyana waa jiraan laakiin cadaygu ma zuuliyo kolka kolkay cusub tahay ma zuuliyo ilan carabkay gelaysaa baad moodaysaa iyo dhanxalgii waxsay gelaysaa iyo urteedu e, kama imaanayso gudaha kama imaanayso afkii oo dhan ayaa wada ur noqonaayo oo kama zuuliyo haddiise aan laga cadaynina qofki isagoo ilkihiisiina huro ay leeyihiin basalna uu cuno hurtiisu yaa salaam way sii daran tahay oo sudaac baa laga qaaday madaxa lagu dhufanaya qofka ag fadhiisao ku agtukada can ibni cumara radia allahu canhuma ana nabiya sal ly slam qaal man akala min hadihi shajara qofkii geeddaas wax ka cuna yacni thuum toontuu ka wadaaye falaa yaqrabanna masjidana yaan usoo dhowaanin masjidka iyaga mutafaqun caleyh wafi riwaayati lmuslim masaajidana masjidyaalkayaga ayaan usoo dhowaanin oo yani masjidka rasuulka sala la alay slm kaliya aan ku qaas ahayne masaajidda muslimiinta oo dhan keenaysa wa can anasin radi allahu canhu qala qala nabiyu sala allahu alayh waali wasalam man akala min hadihi shajarati falaa yaqrabna walaa yusalliyanna macana yuuna noo soo dhowaanin markii qofkii geedan wax ka cunay oo eh, yuuna nala soo tukanin muttafaqun calayh cunideeduna marka iyadu xaraan ma ahee urteedaasunbaa qofkii inuu dadka usoo dhexgalo oo muslimiinta iyo malaa'igta uu ku dhiba loo diidan yahay mase aha xaraam maaha wixiise marka intuu urtii xumaydna uu leeyahay xaraamnimadiina la sii dheer sida baalkan sigaarka weeyaane isagu dee xaraamnimadiisaasu way ka sii xag jirtaa wa can jaabirin radi allahu canhu qaala qaala nabiyu sala allahu alayh waali wasalam man akala huuman aw basalan falyactazil naabu mise wuxuu yihi falyactazil masjidana muttafaqun calayh ninkii cuno toon ama basal cunaayo ha naga fogaada ha naga dhex baxo marka taas waxay keenaysaa hataa meelaha la isugu imaanayo ee meelaha duruusta lagu akriyayo iyo meelaha xadaraadka lagu qabanayo iyo meelaha xalaqaatul wacdiga oo haddayna ahayn masjidba xataa ayna ahayn iyo eh, meelaha lagu leeyahay xafalaadka sida xafalaadka zawaaj iyo waxyaalas kolle waa inaanu imaanin ilaa ha naga fogaada muslimiinta ha ka fogaado ururkeeda iyoonu soo dhexgelin gelin wa fii riwaayati limuslimi man akala thuuma walbasla wاlkuraas falaa yaqrabanna masjidana faina almalaa'ikata tata'adaa mima yata'adaa minhu banu aadam malaa'igtu waa ku dhibootaa wuxuu bani aadam ka dhibooda ah marka bani aadamkuna waa ku dhiboodaa raa'ixada karihada malaa'igtuna waa ku dhiboonaysaa labadiiba marka isku darsanaya wa can cumar bn الخaطaabi radي allahu canhu anahu khaطba ywma اljumca maalin khudbadeed buu jumhadeed buu khudbeeyey cumar radi allahu canhu faqaal fii khudbatihi wuxuu ku yidhi inakum uma inakum ayuha annaas intuu xaruus ka soo hadadlayay haddana idinku dad yahow taakuluuna shajaratayni laba geedood baad cuntaan laa uraahumaa aanan u malaynaynin ilaa khabiisatayn laba xunxun mooyaane khubsiga uu sheegayana khubsu taxriim ma ahe waa khubsi raa'ixa weeyaan waa laba dani ahoo liidata weeyaan albasla wاthuum laqad ra'aytu rasuula اllahi sal ly slm rasuulka allah waxaan arkay idaa wajada riixahumaa min arajul urteeda markuu qof ka helo oo nin uu ku arko fi lmasjid amara bihi amar buu ku bixin jiray faukhrija ila albaqiic baqiic baa loo bixin jiray masjidkaa laga saari jiray faman akalahumaa falyumithumaa طabkaa qofkii cunayaayo ha dilo oo karin ha ku dilo yani si fiican ha u kariyo hortaa ka bi'iyo rawaahu muslim hmm. ayb marka intaasoo dhan marka waxay keenayaan inay masaajidda mamnuuc uu ka yahay oo xaraam uu yahay sida loo adkeeyo kolka loo fiirsado inuu masjid soo galo qofkii baashaa cunay lakiin iyaga cunideedu xaraam ma aho oo nabiga sala allahu aleyh waali wasalam hortiisaa lagu cunay oo muxuua cunto nebiga sal ly slam loo keenay oo lagu soo daray basasha iyo waxyaalaha lagu soo daray markuu isaguo ka joogsaday uu diiday uu qofkii la joogay oo isaguna diiday arkay markaasu wuxuu yidhi kul fa innii unaaji man laa tunaaji anigu malaaigtan malaa'igta ayaan malaa'igtaan anugu la sheekaystaa mala'igtan arrinkaa way necab tahay adigu iska cun bu yidhi xaraam may ahayd waxaa jirta marka dadka qaarkood oo afkoodu raa'ixa xun oo طabiici ay leeyihiin oo bakhar la yidhaaho ama mxua ah, cudurro qaarkood oo yirid iyo waxa yidhaahaan iyo ku dhaco afkoodu marka uu soo urabaa jira dadka noocaas oo kale marka iyagu lamid ma yihiin mise lamid ma aha sheekhu اlalbani xafidahu llah isagu wuxuu yidhaha lamid ma aha qofka wax ka isagu kasbaday mooyaane wixii ku yimid ee sidaas oo kale ahi dhibaato ma leh muxuu ahaayey inuu inuu yimaado isagoo waxyaalahaas afkiisu sidaa u yahay safka soo galo waxba dhibaata ma ay leh baabu karaahiyati الاxtibaa ywma اljumcati walimaamu yakطb liannahu yajlib الnowm fayafuutu istimaacu khudba yufawitu istimaaca alkhudba wayukhaafu intiqaadu lwuduu wuxuu leeyahay necbaysiga la necbaystay doonyaysi la doonyeysto maalinta jumcada isagoo imaamka u khudbaynayo maalmaha kale ma aha maalinta jumcadana waqti kayr khudba ma aha liannahu yajlibu annoom lianna hurduu soo jiidaya markaasna waxaa ka tegaya khudbada dhegaysigeedii waxaana looga baqaa in isagoo aan isogeyn gadaashiisa wax ka yimaadaan waysaqaadkii u ka jabo oo markaasna uu u baahdo inuu weyse iyo raadsado وعn mعاad بن أنس الجuhaniي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وaلي وسلم نهى عن الxibوة يوم الجuمعة والإmaamu يخطب rawaahu أbu dawuud oo تirmidiي وqaala وqaala labadoodba وqaala y qaala alif ku taagay caado waxa u leh arrintan dado oo kale abu tirmidi abu dawud isagu uma leh caado uma leh xadiidun xasan sidaas waana waana sax weeyaan oo xadiidku xasan weeyaan xasanahu sheikh اlalbani fi صaxiixi اljaamiع الصغيir <coughs> baabu nahyi man dakla عalayhi cashru di اlxija وأraada an yuضaxya min can أkhdi shayءi min shacrih aw adfaarihi xataa yuضaxي reebidda laga reebay qofka uu u galo tobanka hore ee dilxija ee rabana inuu udxiyaysto maaha qofkaan rabin inuu timihiisa ama cidihiisa wax ka taabto ilaa ka udxiyaysto marka kolkaa uu iska jaro oo timihiina iska xiiro kolkaas ama xaj iyo mxuaha xaj ha sugaayo qof xajiyayo ah, ha ahaada mayuuna ahaanine can umi salamata radia allahu canha qaalat qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi waalihi wasalam man kaana lahu dibxun yadbaxu qofkii oo leh wax uu gowraco dibxi waa bimacnaa madbuux waa ficli bimacnaa mafcuul weeyaan neef uu gowracayo gowrac ugu talagalay qofkii lihi faidaa ahalla hilaalu dilxija markuu galo dilxijo muxuu ahaye bisheedu ay gasho falaa yaakudana min shacarihi walaa min adfaarihi shay-a timihiisa iyo ciddihiisa midna yaanu waxba ka jarin xataa udaxiya ilaa u ka udxiyaysto rawahu muslim riwaaya kale waxay tidhaahaa wa araada man kaana lahu dibxun miha man dakala caleyhi cashru dilxija wa araada an yudaxiy oo rabana inuu udxiyaysto taasaa marka waxaa laga qaataa inayna udxiyadu waajib ayna ahayn inayna waajib ahayna sunna mu-akada hun ay tahay baabu nahyi can اlxalifi bmakhluuq kaالnabiyi wاlkacbati wاlmalaa'ikati wالsamaaءi wاlaabaa'i wاlxayaati wاlruuxi wاlra's وxayaaةi السulطaani wanicmaةi السulطaani waturbati fulan wاlأmaanة wahiya ashadduhaa nahyaa reebidda la yska reebay in lagu dhaarto wax aan alla ahayn oo makhluuqaadka lagu dhaarto in lagu dhowr in lagu dhaarto sida nebiga sala allau alay wasalam muxuu ahaa soomaalida qaar ka mida ah, gaar ahaan dadka gobolada waqooyi galbeed dega iyo waa ku badan yihiin waa ku dhaartaa nebiga sala allahu alay wasalam muxuu ahaaye aliya rasuulkan ku dhaartayna waa yidhaahaan waa isku qabtaan gaarna waa u iyaga iyo meelo kalebada waa yidhaahaan soomaalida waa ku dhaartaan iyo kacbada iyo muxuu ahaaye malaa'igta iyo cirka aabbaha nolosha noloshaydaan ku dhaartay xayaatii masriintii iyo sudaaniintii iyo bahadii taa ugu dhaarto waxayaatii iyo xayaataka iyo xayaata awlaadii iyo waxaasay yidhaahaan ruuxda iyo madaxa iyo mxuu ahay nolosha hebel hebel noloshiisa mxu boqorka ama suldaanka noloshiisa iyo nicmada iyo waxyaalahaas iyo turbadana marka waxa weeyaan waa qabriga qabriga fulaan iyo iyo ammaanada iyo waxaas sharafta iyo sida muxuu ahayey askarta iyo waxyaalahaas iyo hubka iyo ammaanada iyo sharafta iyo waxaasay yidhaahaan waxaasaan ku dhaaranayaa ba yidhi waxaas oo dhanina waa wada xaraan waxaana ugu sii daran xagga xaaraannimada ammaanada ammaanada iyo aabbayaalka ilan labadaas iyaga gaar buu nahyi ugu soo arooray can ibni cumara radi allahu canhuma can الnabiy salى اllahu alيyh wali waslama qaal in allaha tacaala yanhaakum an taxlifuu biaabaa'ikum faman kaana xaalifan falyaxlif biاllahi aw liyasmut mutafaqun calayh alla subxaanahu wa tacaala wuxuu idinka reebayaa inaad aabbayaalkiin ku dhaarataan wuu idinka reebayaa ee qofkii dhaaranayaayu alla un ku dhaarto ama iskaba aamuso yuuna dhaaranin labadaas uga dhaxaynin xadiidkuna qisula qisadaasu waxay ahayd cumar buu maqlay nebigu sala allahu alayh wasalam isagoo safar lagu jiro oo aabihii ku dhaaranayo waabii leh aabbahay baan ku dhaartee xarabtay yeeli jireen weeyaan markaasuu hadalkan kada yidhi cumar marka gor dambe wuxuu dhihi jiray weligay dambe kuma dhaaranin aniga oo anigu hadlaayo iyo anigoo qof kale ka qisoonaya midna kuma aanan dhaaranin tani intaan ka maqlay nebiga sal l slm hadalkaas intii ka dambaysa wa fii riwaayatin fi صaxiix faman kana xaalifan falyaxlif biاllahi aw liyaskut liyaskut haddii tii hore ka ahayd liyasmut ayuu mxayadu liyaskut bayt waana isku mid وعn cabdالرحمن بن سمرة رضي الله عنه qال qال رsuل الله صلى الله عليه ولي وسلم laa تxlifuu bالطواaqي وlaa بآabaaئiكم ha ku dhaaranina طaaquudyada iyo aabbayaalkiin midna ha ku dhaaranina asnaamta iyo aabbayaalkiin midna ha ku dhaaranina waxaa la caabuday ee allaan ahayn oo dhan baa طaaquut la yidhaha ama طaaqiya la yidhaha طawaaqi marka waa jamcu طaaqiya طawaaqiitna waa jamcu طaaquut waana isku mid rawaahu muslim والطawaaqi jamcu طaaqiya wahiy الأsnaam وminhu alxadiid وعn cabdالرحمن بن سمرة رضي الله عنه qال qال رsuل الله صلى الله عليه ولي وسلم laa تxlifuu bالطواaqي وlaa بآabaaئiكم ha ku dhaaranina طaaquudyada iyo aabbayaalkiin midna ha ku dhaaranina asnaamta iyo aabbayaalkiin midna ha ku dhaaranina waxaa la caabuday ee alla aan ahayn oo dhan baa taaquut la yidhaaha ama taaqiya la yidhaahaa tawaaqi marka waa jamcu taaqiya tawaaqiitna waa jamcu taaquut waana isku mid macana rawaahu muslim watawaaqi jamcu taaqiya wahiya alasnaam wa alxadiid xadiidkii baa ka mid aha dhahayay haadihi taaqiyatu daws tan waa sanamkii daws dhahayay ay sanamuhum wa macbuuduhum wa ruwiya fii gayri muslim bالطawaaqiiti jamcu طaaquut weeyaan iyaduna wahiy shayaaiinu wsanm ashayطaan wasanm وعn برaydةa رضي الله عنه أنa رsuل الله صل ل سلم qال mن xلفa بالأmاnaةi falaysa mina qofkii أmaanada ku dhaarta amaanadaydaan ku dhaartay iyo sidaas yidhaaha sharaftaydan ku dhaartay kuwa yidhaahiyo baa iyaguna sidaas oo kale ah waxa weeyaan naga mid maha buuri xadiiث صaحيiح rawaahu أbu dawuda بisnaadin صaحيiح waa sida uu sheegay xadiidku صaحيح weeyaan صaxahu في صaحيح الجامع الصغير wa silsilaة الأxاadiiث الصaحيiحة وعنه رضي الله عنه يعني عن بريدة قال قال رsuل الله صلى الله عليه ولي وسلم من xلف فqاaل أنا بريء من الإسلام qofkii daartay ay yidhaaha anugu islaamnimada waa ka baxay hadduu waxaasu noqday wax sidaas yidhaaha fain kaana kaadiban hadduu been sheegayo waxa uu ku dhaaranayaa been u yahay fahuwa kamaa qaala waa sidaa uu yidhaho khalaas beri buu islaamka ka noqday wain kaana saadiqan hadduu run sheegayana waxaa ku dhaaranaya run uu yahayna falan yarjica ila alislaami saalimaa islaamnimada isagoo fiyow kuma soo noqonayo isagoo dhaawac xuni uu gaadhay oo dhibaata diintiisii iyo caqiidadiisii ka gashay uu soo noqonayo rawaahu abu daawuud waana صaxiix صaxaxahu fi saxix jaamic صaغيir wa irwa اlhaliil وعn ibn cmr radي allahu canهuma anahu samica rajula nin buu maqlay yaquulu leh laa wlkacba maya kacbadaan ku dhaartay sidaa leh igu kacbada inayn sida ahayn qaala ibnu cumar radi allahu canhuma markaasu ibn cumar wuxuu yidhi laa taxlif bigayr اllah alla hayrkaa ku dhaaranin fainii samictu rasuula اllahi salى اllau alيyh wali slama yaquul man xalafa biاllahi faqad kafara aw ashrak qofkii alle waxaan ahayn ku dhaartaayo waa gaaloobay buu yidhi mise waa shariik yeelay mushrik buu noqday rawahu abu daawuud wa xadiidun xasan waana saxiix xadiidku xasan keliya meehe saxiix weeyaana saxahu fi saxiix aljaamic waa muxuu ahaayey irwa alqaliil fasara bacdu alculamaai qowlahu kafara washraka cala ataqliid waxay ku fasireen culamada qaarkood tashdiid inbuu uga qasdaya nebigu sala allahu alayh wali w waxaa ka fiicneed halkuu cala taqliid uu ka leeyahay inuu yidhaaho waxay waxay muxuu ahaay kufriga asqarka ahaa kamaa ruwiya ana nabiya sala allahu alayh wali slam qaal alriyaa shirk si u yidhi taas oo loogu wariyey oo kale الرyاء شhirk baabu تqlيd اليمين الكاadiبة عمدا adkaynta la adkeeyey ee la xaaraameeyey si adag loo xaaraameeyey dhaarta beenta ee ukas iyo camdi loogu dhaaranayo ta gefka iyada kuma jirte qofku ismoodsiiyey in arrintu sidaa tahay aw ku dhaarta taa kuma jirto عن بن مسعوud رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه ولي وسلم qاaل من xلف عlى mاl امرئ مسلم بغyri xaqه لaqya الlaha وhuوa عalayhi غضبان qofkii ku dhaarta qof muslima maalkiisa ee yani loogu xukumo dhaar been ah wuxuu la kulmaa alla oo u cadhaysan maalinta qiyaamaha buu la kulmaa man xalafa qofka ku dhaarta calaa maali muslimin qof muslima calaa maali imri'in muslimin qof muslima maalkiisa ku dhaarta bigayri xaqihi xaqiisa aan ahayn ugu dhaarta oo sidaa ku qaatoo loogu xukumo laqiya allaha alluu la kulmaa wa huwa allana qadbaanu calayhi isagoo cadhaysan yahay la kulmaa qaala wuxuu yidhi ibnu mascuud radi allahu canhu uma qara'a calaynaa rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulka allahna wuu kor aqriyey misdaaqahu daliilkiisa oo daliilkiisa arrintaa u rumaynaya min kitaab illahi caza wajal ah in aladiina yashtaruuna bicahdi illahi waimaanihim hamanan qaliila ulaa'ika laa khalaaqa lahum aayadahaasu marka aqriyay ilaa aakhiri alaaya muttafaqun calayhi kolkuu sidaa yidhi ibnu mascuud radia allahu canhu ayaa waxaa maqlay hadalkiisa in la dhihi jiray alashcasi bni qays kindi radia allahu canhu markaasu wuxuu yidhi waa runtii abu cabdiraxmaan oo anaybana igu soo degtay aayaddan tadu aniga nin in baa maal ku doodnay marka sida qisadiibu marka isaguna sheegay wa can abi umaama iyaas bni haclabata alxaarisiyi radia allahu canhu abu umaama ma maxaa abu umaamihii kale eh baahili ma aha kaas magaciisa waxaa la yidhaahaa suday ibnu cajlaan baa la yidhaahaye si uu kala farqiyo abu umaamahaasaa kale aada mashhuur ahoo yuukankada marka isaga u abtirinaya oo nisbaynaya radia allahu canhu ana rasuula اllahi sal l qaal man iqtataca xaqa mri'in muslimin biyamiinihi qofka ku goosta qof muslima xaqiisa dhaartiisa ku goosta oo ku qaata faqad awjaba allahu lahu nnaara wa xarama calayhi اljanna alla wuxuu u waajibiyey naar buu u waajibiyey oo janno waa ka waa ka xaraameeyey faqaala rajulu nin baa wuxuu qaala lahu rajulu nin baa wuxuu ku yidhi wain kaana shay-an yasiiran yaa rasuula allah xataa haba ahaada wax yara yaa rasuula allah qaala wain kaana qadiiban min araak haba ahaado laan oo cadayaba ha ahaado rumayba ha ahaadee ama irbad ha ahaado ama dacas u ama yara taafih rawaahu muslim muslim baana wariyey oo saxiix weeyaan marka qofka muslimka xaqiisu yaryaraysi ma leh وتxسبuنه هyنا وهuوa عند الlhi عظيم وعن عبد الله بن عمرو بن العاaص رضي الله عنهma عن النبي صلى الله عليه ولي وسلم qاaل الكبائر الإشhراaك بالله وعقوق الوالدين وqتل النفس واليمين الغموس رأه البخاaري waana soo hormaray oo saddex boqol soddon iyo kow buu kusoo hormaray kabaa'irta dunuubta waaweynu waxaa weeyaan alle oo loo shariig yeelo labada waalid caasi garowgooda naf oon xaqdarre lagu dilo naf macsuumo oo xaqdarre lagu dilo iyo dhaarta qaamuuska ah intaas keliya dee kuma koobne intaasuu ka sheegay kankaduhu marka inahu waaweyn bayna ka mid yihiin hadda ka horna waxaa soo maray atawali yowma zaxfi iyo qatlul muxsanaati alghaafilaat iyo waxyaala noocaas oo kale aan soo marray rawaahu التrmdي وفي رواية أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه ولي وسلم فقال يا رsuuل اللhi ما الكبائر y rwاه البخاري hada xadiidka bukhaarي ayaa wariyey riwaayo kalena waxay dhehaysaa nin reer baadiya u yimid rasuulka all صلى اه علي sلم qال ya rasuul الlah ma الكبائر maxay yihiin dunuubta waaweynu qaala markaasuu yhi الإشhrاaك بالله qaala ثuma maada haddana maxaa ku xiga qaala alyamiin alkhamuus waa dhaarta beeraha ee beenta ahee muxuu ahay ismiga dhex timbisa ama naarta timbisa qultu wama alyamiin alkhamuus maxay tahay yamiinta khamuuskiihi qaal aladii yaqtaicu maala mri'in muslim waa uu ku goosanayo qof muslima muxuahay maalkiisa uu ku goosanayo yacni biyamiinin huwa fiiha kaadib gaar uu been ku sheegayo oo ugu goosanayo hadda ka hor isaga oo maalin mri sheegideeda aanu ku jirin baan soo marray oo ah inuu muxuu ahaaye isagoo been camdi ah garanaya oo u camdiyaya inuu been ugu dhaarto ku dhiirado taasaynu soo marray baabu nadbi man xalafa calىa yamiini fara'aa hayraha khayra minha an yafcala dalika almaxluufa عalayhi uma yukafira can yamiinihi yeedhidda loogu yeedhay ee la jeclaysiiyey qofkii wax ku dhaarta inuu samaynayo ama inaanu samaynaynin oo goortii dambe kolkuu ka fakera u arka shayga uu ku dhaartay fulintiisa in looga fiican yahay oo jebintiisu ay ka fiican tahay qofkaas in loogu yeedho la jeclaysiiyey inuu dhaartiisaas jebiyo oo shayga uu ka dhaartay uu sameeyo oo dhaartiisiina ka kafaaro guto sidii aan ku soo marray abubakri qisadiisii martidiisii xadiidka ku saabsanaa cuntadii uu ka dhaartay waa cunoo wuxuu yihi tanu shayطaan bay ahaydoo waa iska dhaafay allahna subxaana wa tacaala abubakr markuu ninkii qariibkiisa ahaa miskiinka ahaa mu'minka ahaa ee gafka ku dhacay ka qayb qaatay qadiyadii maxaa qadiyat alifk uu ku dhaartay inaanu wax siinaynin waa ka alle ka nahayey subxaana wa tacaala can cabdiraxmaan bni samurata radia allahu canhuma qaala qaala lii rasuulu llahi sala allau alيyh wali wasalam waidaa xalafta wa buu hadda halkan ka bilaabay oo waxaa weeye hadalka hadal baa ka horreeyey kusoo xidhna oo waxa ahayd yaa cabdiraxmaan laa tadlub alimaara fainaka ila akhiri fainaka in ucطitaha can mas'alatin ukilta ilayha wain ucطitaha min gayri mas'alatin ucinta calayha madaxtinimaha doonin oo madaxa laga dhiga hadhihin leannahu haddii lagula soo doonto adigoon dalbanin lagu siiyo alla waa kugu caawinaya waa kugu waa kugu xiltiraya haddii kalese alla waa kugu deynaya waidaa ra'ayta marka kolkaad aragto idaa xalafta calaa yamiinin yani calaa shayin wax kolkaad ku dhaaratay ficilkiisa fara'ayta hayraha aad yamiintaa hayrkaad u aragto khayran minha inuu ka fiican yahay faati la imow aladii huwa khayr midkaa khayrkaa la imow wakafir can yamiinika dhaartaadiina ka kafaara gudo mutafaq caleyh baabu وعn أbي هuريرaةa رضي الله عنه أن رsuuل الlه صلى اه عليه وسلم qاala man xلف عlى يميiن farأىa غayrha خayrا minha falyukfir can yamiinihi walyأti اladii huwa khayr qofkii shay ku dhaarta oo kayrkii inuu ka fiican yahay u arka dhaartiisa ha ka kafaara guto waxaas khayrka ana ha la yimaado oo khayrkaasu yaanu qabsanin oonu ku qalalin uun waan dhaartay oo dhaarteeda jebin maaye dhaartaysa ha iska jebiyo hana ka kafaara guto rawahu muslim وعn أbي موسى رضي الله عنه أن رsuuل الlhi صلى الله عليه وaلي وسلم qاal إنii والlahi in shاء الله anugu allah ku dhaartay in shاء الله insha allah wuxuu leeyahay ln wax mustaqbala buu ka hadlaaya allana waa ka yidhi walaa taquulana lishayan inii facalun dalika hada ila in sha allah in sha allah aniguna allaan ku dhaartay laa axlifu calaa yamiini wax kuma dhaaranayo uma araa khayra minhaa haddana aan arko wax ka fiican ilaa kafartu can yamiini dhaartaydaasaan ka kafaara gudanayaa wa ataytu ladii huwa khayr waxaas khayrka anigu waan la imaanayaa muttafaqun calayh xadiidkana qisu lahay qisadu waxay ahayd qaswatu tabuuk markii la aadayey baa abu muusa radia allahu canhu ee uu asxaabtiisii ashcariyiinta ahaa ee muhaajiriinta ahaa ee uu nabadoonka u ahaa yaa soo dirsaday markaasuu yihi rasuulka sala allau alيyh wali wasalam orod gaadiid noo soo weydiiye waa u tegay nebiga sala allahu alayh wali wasalam oo haddana xanaaqsanna ee horti geeli uu qayqaybeynayna ka dhammaaday markaasuu yihi wallaahi inaanan idin siinaynin gaadiid idin siinaynin mana hayo waxaana gaadiid idinka dhigo abu muusa soo noqday isagoo murugaysan markaasuu u sheegay raggiisii markaas muddada yar dabadeed baa loo keenay nebiga sala allahu alayh waali wasalam awr loo keenay markaasuu u yeedhay abu muuse u yeedhay oo oh, markaas ayuu siiyey toddoba neef oo geelahoo karmoon oo baar cadcad ayuu siiyey kolkaasay kolkooy loo keenay geeli uu keenay iyo iyagii dhexdooda isku noqdeenoo markaasay waxay idhaaheen geelankada laynoo barakeen maayo rasuulku waa kii dhaartay dhaartiisii baynu ilowsiinay marka qalad baan samaynaa laynoo barakayn maayo aynu ku noqona rasuulka sala allahu aleyh waali wasalam oo aynu xusuusina dhaartiisii markaasay kusoo noqdeen waxay dhn yaa rasuul allah waa adigii dhaartay inaadan eh, awrna siin gaadiidna siinaynin ee eh, haddana gaadiid baadna siisaye miyaad ilowday dhaartaadii markaasu wuxuu yidhi anugu idinma siinina alla idin siiyey alla idinsiiyo marka isagu nabigu sal ly slam qof wuxuu ahaa amar alla ku socdo oo alla u waxyoodo waxii baa kusii layay weliba in sha allah haddii intaan dhaarto aan arko kayrkii oo ka fiican dhaartayda intaan jebiyaan ka fara gudanaya oo wixiina aan samaynaya marka nimanka mujaahidiinta ah ee muhaajiriinta ah ee aan haysanin gaadiid iyo sahe aan haysanin iyagoo gaadiida siiyo iyagoo gaadiid la-aan la dhigo gaadiid iyagoo la siiya ka fiican marka rasuulka sala allahu alayhi waali wasalam taasoo kale iyo weeyaan kuwa uu sheegayo iyo ninka abubakr radiallahu canhuma uu ku dhaartay inaan waxsiinaynin iyo qofka qaraabadooda ee miskiinka ah xidhiidhintiisa iyo xidhiidhin la-aantiisa oo dhaarti aada ilaaliso xidhiidhintiisaa kaaga fiican taasoo kale marka wallahi inaana hebel weligay gurigiisa tegaynin wallahi inaan hadduu dhintay ku tukanaynin wallahi inaana hadduu ibaahda wax siinaynin wallahi inaana weligay salaanta ka qaadin haddaad sidaa ku dhaarato in walaalkaa ah qaraabada ah dariska ah wax sidaasah xidhiirintiisaa kaaga fiican qaala rasuulu llahi eh, can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam laan yalaja axadukum fii yamiinihi fii ahlihi aaamu lahu cinda allahi tacaala min an yucطiya kafaaratahu alatii farad allahu calayhi mutafaqun calayhi la-an yalaja inuu ku madax adaygo oo ku sii socdo oonu ka soo noqonin axadukum midkiin fii yamiinihi dhaartiisii fii ahlihi ahalkiisa ku saabsanayd dhaartiisii ahalkiisa ku saabsanayd u dhaartay inuu iyada ku madax adaygo dhaartayda aanu fulin maayo ka soo noqon maayo uu yidhaahaa aathamu lahu uga dembi badan cinda allahi tacaala allaagtiisa min an yucطiya kafaaratahu alatii farada allahu calayhi inuu bixiyo kafaaradii alla ku waajibiy intuu dhaartiisa iska jebiyo oo ahalkiisaas uu xidhiiriyo oo hagaajiyo kafaaradii alla ku waajibiya inuu iska bixiyo waxaa uga dembi badan inuu yidhi anigu aan dhaartay oo arrintaa ka soo noqon maayo muttafaqun calayhi wa qowluhu yalaja bifatxi اllaami watashdiid اljiimi an yatamaadaa fiiha walaa yukafir qowluhu aaham huwa bihaa اlmuhalatha ee akharu isman baabu اlcafwi can lagwi اlyamiin dhaafidda la iska dhaafay alla uu dhaafay aanu aanu dadka u ciqaabaynin dhaarta lagwiga ah wa annahu laa kafaarata fiihi lagwlyamiinka inaanu kafaara lahayn oo dembina aanu lahayn wa huwa maa yajri cala alisaani bigayri qasdi اlyamiin waa waxa carabka dadka uu bartay carabka dadka iskaga duraasanaya iyagoon dhaar ula qasdaynin ka qowlihi fi cala alcaada hadalkiisa sida dadka caadadiisa ay iska yidhaahaan weeyaan laa wallahi iyo balaa wallahi wanaxna maya wallahi haa wallahi sidaa iska yidhaaha isagoon dhaar uga qasdaynin qaala allahu tacaala laa yu'aakidukum allahu biاllagwi fii aymaanikum alla idiin qaban maayo laquga oo dhaartiinna dhaarta aan qasad la-aanta ah idinma qabanaayo oo dembina ma aha kafaarana ma leh walaakin yu'aakhidukum bimaa caqadtum al laakiin wuxuu idin qabanayaa waxa aad niyooteen dhaartiisa aad niyooteen fa kafaaratuhu shaygaas kafaaradiisu waxaa weeyaan caqdulyamiinka ah iطcaamu casharati masaakiin cunto siin toban miskiin aad cunto siisaan min awsati maa tudcimuun eh, ahliikum waxa aad siinaysaan oe cunsiinaysaan oo u qoodinaysaan ku raashimaysaan ahalkiina kii saddexdhexaadka ah toban qof aad ka gaajo tirtaan aw kiswatuhum ama ara tirkooda aw taxriiru raqaba ama qof xoraynti saddexdaas camar kolka hore lakala dooran saddexdaa hadduu miduun heli karo midkuu heli karu samaynayaayo waxaa la yidhaha waajib mukhayaraa kaasoo kale la yidhaahayo saddexdaas isaga kala dooranaya faman lam yajid qofkaan helin midna intaasoo dhan aan helin fa siyaamu halaaثati ayaam saddex maalmood soonkoodi weeyaan saddex maalmood buu soomaya kolkaa dalika kafaaratu aymaanikum taasu waa kafaara gudka dhaarihiinna idaa xalaftum markaad daarataan waxfaduu aymaanakum dhaarihiinana ilaaliya ilaaliya dhaarihiinna oo laba siyood labadaba u ilaaliya mid waxaa weeye habadinina oo dhaarta badan iska dhaafa midda kalena waxa weeyaan waxaa weeye kolkaad daarataan dhaartii ilaaliyo ha jebinina ilaa wax ka fiican inaad aragtaan mooyaan oo deetaan soo maray wacan caaishata radi allahu canha qaalat unzilat hadihi alaaya aayaddanaa la soo dejiyey laa yu'aakidukum allahu billahu fii aymaanikum aayadaasaa la soo dejiyey fii qowli rajuli hadalka ninka hadalkiisii laa wallahi wabalaa wallahi u yidhaaho yani waa la soo dejeedaan marka sabab nusuulka u tahay lagama wada e waxay ka wadaa waxay ku saabsan tahay ee ka hadlaysaa ee sheegaysaayo waa midaasi ka wadaa marka arrimaha sidaas oo kale ah waa ku badan tahay siduu alimaam ibnu taymiya raximah llahu tacaala uu sheego aqwaali salaf ay ku badan tahay oo aadaas waxaasay ku soo degtay kolka ilaahayn had goor ma aha ina nuzuulkeedii sidaas ay ahayde aayaddu waxay ku saabsan tahay ka hadlayso ee kolabka qaarkood ay yidhaahaan nazalad fii kada laa wallahi wa wallahi dadku ay yidhaahaan iyagoo qasar da-aan ah taasay ku soo degtay yani middaasay sheegaysaa weeyaan rawahu ah, bukhaari bukhaari iyo iyo ah, waxaa weeyaan ah, iyo abu daawuud ayaa labadaba wariyeen baabu karaahati اlxalifi fi lbayci wain kaana saadiqa necbaysiga la necbaystay inuu iibka qofku kolku wax iibinayo uu ku dhaarto walow xataa hadduu run sheegayana can abi hurayrata radi allahu canhu qaala samictu rasuula اllahi sala اllau alيه alay slm yaquul alxalifu manfaqat lisilca mamxaqat lilkasb muttafaqun caleyh daartu way bixisaa badeecada oo waa ku iibsantaa oo dadku intaa kaaga rumaystaan iyo kaaga iibsanayaan mamxaqatun tii tirtirid bay u tahay lilkasbi ribxana ribxee faa'iidana waa tirtirtaa laakiin badeecadii waa ku iibsantaa sidaa muttafaqun calayh وعn أbي qتاadةa رضي الله عنه أنه سمع رsuuل الlhi صلى الله عليه وسلم يقول إyaaكم وkثرة الxلف في الbyع kala ilaaliya idinkii iyo dhaarta badinteeda iibka dhexdiisa aad ku badisaan iska ilaaliya kala jira faإnahu ينfiq waa bixiyaayo waa iibgelaya badeecada ثuma ymxaqu haddana waa tirtiraae rawahu msلم baabu karaahati an yas'la الإnsaanu biwajhi اllahi caza wajala غayra اljanna necbaysiga la necbaystay inuu qofku jannada waxaan ahayn wejiga alle ku qofku weydiisto ama allaba ama muxuu aha ama qof kalaba mxu janno un alla ku weydiiso yidhaaho allahuma ini asaluka biwajhika alkariim aljannata iyo wax lamid inu sidaa yidhaah mooyaane inuu ama alle ama qof kale uu yidhaho wejiga allah kugu barya waxaa isi nacabaystiga la nacabaystay waana taxriim baa laga wadaa taasna wa karaahati manci man sa'ala man sa'ala biاllahi tacaala watashafaca fiihi iyo nacbaysiga la nacbaystay in loo diido oo la qadiyo qofka wejiga alle wax ku weydiistay ee alle subxaanahu wa tacaala shafiic ka dhigtay can jaabirin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam laa yus'alu biwajhi illahi ila aljanna wejiga alle laiskuma su'aalo ilaa jannada mooyaane jannada unbaa laisku su-aalaa wejiga alle subxaanahu wa tacaala rawaahu abu daawuud abu daawuud baa xadiidkan wariyey waxaana weeyaan xadiidkan waa daciif oo ضacafahu sheikhu اlalbaniy fi ضaciif اljaamic الصaغيir wa mishkaat اlmasaabix iyo keyrkee buu ku daciifiyey waxaana kala wariyey xadiidka الضiya الmaqdisiy fi alxadiid اlmukhtaara ayuu isaguna ku wariyey xadiidkan kadu marka waxa weeyaan waa xadiid daciifa se wuxuu ku daciifayna waxa weye waxaa ku jira sanadkiisa nin la yidhaaho sulaymaan ibni mucaadi taymi waqad takalama fiihi hayru waaxid ninkaasa sababtiisa oo ku daciifay waxaase jira xadiidkan kada xadiid shaahid u noqonaya oo kaba kululna isaguna waa jira oo waa xadiidka dhahaya malcuunu man sa'la biwajhi اllah malcuunun man su'ila biwajhi اllahi ثuma manaca saa'ilahu maa lam yas'al hujraa waa nacallaqabe qofkii wejiga alla wax ku barya waa nacallaqabe qofkii wejiga alla inta wax lagu baryo u diido qofkii bariyey ilaa wax xun inuu su-aasha mooy weydiista mooyaane kanaa marka xadiidkan kadaa shaahidu noqon karayo oo kaba sii daran kaasu nahyi unbuu ahaa kanuse waaba naclad xadiidkaasuna waa xasan oo waxaa wariyey aطabaraani can abi muusa radia allahu canhu canه والdulaabi وبن casaakir وxasanahu الشheikh الألbاني في صحيح الجامع الصغير وصحيح الترغيب والترهيب وسلسلة الأحاadiiث الصحيiحة marka waxaase kaloo jira isagu xadiid mucaarid u noqon karaaya ayaa jiro oo xadiidkaasuna wuxuu ahaa nin baa nebiga sala allau alay slam intuu u yimid buu wuxuu yidhi yaa rasuul allahi as'aluka biwajhi اllahi caza wajal bima bacafak wejigii allaad kugu su'aaleeyey alla muxuu kuu soo diray markaasuu yihi bilislaam qaala huma alislaam ila aakhiri alxadiid markaas xadiidkaasna waxaa wariyey annasaa'i wa bnu maajah ayaa wariyey waana xadiid xasan ahoo xasanahu alalbaaniyu fii fi irwaa'i alqaliil marka xadiidkan ninkaas nebigu sal lla alay slm wuxuu ku yihi wejiga allah kugu baryayo as'aluka biwajhi illahi bu marka taasu maxay noqonaysaa waxaa suuroobi karaaya in la yidhaaho kolkii lalahaa biwajhi illaahi lalahaa ee waxaan ujeedaa hayr janna lalahaa in jannada biwajhi mxuaha kolkii jannada laga soo reebayey in laga wado wax alla wixii xagga diinta ku saabsanba oo la dhihi karo wejiga allaan kugu baryaye ii sheeg muxuaha wax khayrho sidaas aad dhihi karayso qof marka waa suroobi karaysa inuu muxuha si kale uu yahay inuu qabla taxriim u ahaa waa iska suuroobi karaya inuu qofkaa jahligiisa nebigu sala allahu alayh waali wasalam taasina usan macquul maaha isagu waa ka reebaya anigu sal la alay slm waa beri lahaa marka kolleyba waa waxaa weeyaan tantadu marka xag diineed ayuu ayuu ninkantadu su-aalayay oo nebiga sala allahu alayh wali wasalam risaaladiisa inay usugnaato inay usugnaato ayuu rabay oo uu rumeeyay kolkaas marka wixii xagga diinta ku saabsan wixii jannada lagu galayay weeyaan intaas sidaas looga soo raba iska suuroobi karaysa laakiin kolleyba waa dhacday in nebiga sala allahu alay slam wejiga alle lagu su-aalay inuu ka warramo muxuu ahay diinta uu uga warramo ninuu sidaa ugu su-aalay وعن بن cمر رضي الله عنهma qال qال رsuل الله صلى الله عليه وaلي وسلم mن اsتعاaذ بالله فأعيذوه وmن سأل بالله فأعطوه وmن دعاaكم فأجيبوه وmن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ma تكافئuنه فادعوا له حتى تروا أنكم qad كافأتموه xadيiث صحيح rwاه أبو داود والنسائي بأسانيد صحيحة qofkii qofkii alla idinka magangala magangeliya beriya oo badbaadiya qofkii yidhaaha magan allaan ahay allaan kaaga magan ahay ama acuudu billahi minka ku yidhaaha badbaadiya magangeliya waman sa'ala billahi faacطuuh qofkii alle idinku weydiisana wax waman dacaakum faajiibuuh qofkii idin waco cunto idinku yeedhana raaca waman sanaca ilaykum macruufan fakaafiuuh qofkii wax idin taro wax tara idin geystana u abaalguda fain lam tajiduu maa tukaafiuuna haddii aydaan u helin waxaad ugu abaalguddaanna fadcuu lahu u duceeya xataa tarow ilaa aad uga aragtaan annakum qad kaafa'tumuu inaad u abaalguddeen oo jazakum allahu khayran iyo wax sidaasa dhaha marka waa kii aan soo marrayna qofkii inta wax loo taro qofkii wuxuu taray ilaaha jazaaka allahu khayran inuu aada u ammaano ammaanta ugu xeeldheeraaday waynu soonu marayba xadiiث صaxiixu rawaahu abu dawuuda والنasaaئiyu biasaanid الصaxiixayn warkan waxaa weye xadiidku صaxiix weeya buu ka wada waara sidaa uu sheegay xadiidku صaxiix weeyaan صaxahu fi صaxiix الjaamiع الصغيir wa irwaaء الغaliil wuxuu leeyahay xadiid kaleba isaguna xadiidkan kada la mid ahoo wuxuu leeyahay man ucطiya shay-an fawajada falyajzi bihi qofkii wax la siiyo oo abaalgud heli karaayo ka abaalgudo waman lam yajid falyuhni bihi qofkii aan abaalgud helayn wuxuuga abaalgudana ha ammaano faina man anaa e, man ahnaa bihi faqad shakara qofkii ammaano ee qofkii ka mahad sheegtaayo waa ku shukriyo waa abaalguday waman katamahu faqad kafara qofkii qariyaana waa inkiray wman taxallىa bma lam yucطa ah, fahuwa fainahu ka laabisi hawbay zuur qofka mxaa isku qurxiyo oo sheegta oo muxuu ahay wax aanu aan la siininna wuxuu la mid yahay laba mar oo beenbeen ah qof xidhan qof eh, mxuu ahay qofkaasuu la mid yahay markaas waa kaa soo mar inta tada dambe iyada waan soo maray saasuu markaa rasuulku sala allau alيyh wali wslam wuxuu farayaa qofku qofkii wax u tara inuu u abaalgudo wixii uu munaasib u noqon karo u arkayo inuu abaalgud u noqon karo ee u dhigma inuu ugu abaalgudo hadduu wuxuu ugu abaalgudo waayana inuu ammaano u yidhaah jazaaka allahu khayran iyo wax lamid ah oo ku ammaano uga mahad sheegto kaas weeyaan saasuu yeeli jiray rasuulkuna sala allahu aleyh waali wasalam baabu taxriimi qowlihii shaahanshaah boqorkii boqorada melik lmuluk iyo wax sidaas iyo qaadi اlqudaa iyo waxyaalaha sidaas oo kale acdal caadiliin iyo waxyaala sidaas in la yidhaaha lisulطaani wagayrihi liأnna macnaahu meliku lmuluk waa boqorkii boqorada weeyaan taasna alln ba walaa yusafu bidalika غayr اllahi subxaanaه wa alla qof ina taa laguma sifayn karo sidii mxuah shaah iyo iran ee dhintay muxuu ahay ay kala wareegeen towradan shiicadii iyo ay kala wareegeen baa sidaas oo kale ay ku magacaabi jireen oo shahanshah bay dhihi jireen shaahinshahna waa afka bershiyanka iyo wuxuu ku yahay boqorkii boqorada waa can marka kisrawaadkii hore kisrayaalkii hore ee beershiyada xukumi jiray boqorradooda imberatoriyaalkii iyoba iyagana magacaas oo kale la dhihi jiray ilaan waxay ahaayeen waxay u qaybsamayd imberadooryadii beershia waxay u qaybsamayd wilaayaad iyo states iyo bay u qaybsanayd oo mid walbaba ninka xukuma boqor baa isagana lagu magacaabi jiray marka boqorradaasu siday u kala gobollo waaweyn yihiin iyo iyo waxay ahaan jireen taajkooda iyo eh, shakada ay dhexda ku xidhaan iyo waxay ahaan jireen wax munaasib u ahoo darajadiisa ayaa munaasib u ahaan jiray ilaa kisrihii marka uu weynaayo isagu uu taajkiisu aada iyo aada u weynaayo madaxiisuba uuna qaadi karaynin oo goortii dambe marka xeelad loo sameeyey oo xafiiskiisa dushiisa loogu sameeyey silsilad oo taajka sare uga haysa madaxiisa oo markuu xafiiska soo fadhiisto taajkii madaxa u gashamayo culayskiina silsiladu kor ay uga hayso saasay marka kaasi marka waxay ku magacaabi jireen shahan shaax yacni boqorkii boqorrada marka taasoo kale kaleba nahiyey leanno alla sifo uu alla uun u qalanta oo la sheegtay bay noqonaysaa wa can abi hurayrata radia allahu canhu can الnabiy sala اlه alay slam qaal ina ina aqnacas min magacka ugu dullaysan magacka ugu dullaysan min alkhunuuc ayaa laga keena khunuucuna waa dullige cinda allahi caza wajal alla agtiisa rajulun tasamaa malika alamlaak waa nin isku magacaabay boqorkii boqorada kaasa ugu dulaysan oo lagu naabya isagoo isku weyneynaya lakiin alaagtiisa waa ku dulaysan yahay mutafaqu caleyh qaala sufyaan bnu cuyayna radi allahu canhu wuxuu yihi meliku lamlaak wuxuu ka dhigan yahay midlu shahan shaah ila carabtu iyadu mayna aqoonine kuwaasaa yaqaano magacaas ku magacaabi jiray markaas taasaa muxuu ahay lamida buu leeyahay shahan oo kale weeyaan marka af kastaba lagu sheego si amxaaradu elasalaasi wax ku dhihi jireen nugush nugush nagaash sidaasa bay dhihi jireen marka ama ha lagu sheego maxaaye carabi ha lagu sheego ama af kale ha lagu sheega waxa la wixi macnihiisu sidaa uu yahay oo dhan xaraam weeyaan baabu nahyi can mukhaaطabati alfaasiqi wاlmubtadici wa naxwihima bisayidii wa naxwihi qofka faasiqa iyo qofka muxuu ahay khuraafiga ee mubtadica ah iyo wixii lamida eh oo lagu magacaabo sayidii la yidhaho sayidi fulan ama sayid fulan la yidhaaho sida mxua gaalada oo kale gaaladii baa hadda muxuu ahay la dhahayaa mxua jalaalat lmalika iyo fakhamat الra'iis iyo waxyaalahaas magacyo waaweyneyn oo sidaasoo tacdiim iyo sacaadat اlwasiir iyo la dhahaya faasiqiinta iyo gaaladii iyo waxa sidaas oo kale ihi xaraam weeyaan can buraydata radi allahu canhu qala qala rasul lah salى اllahu alيه wali wslam laa taquluu lilmunaafiqi sayid munaafiqa sayidha ku dhihina fainahu in yaku sayidan hadduu sayid yahood sayid ka dhigteen faqad asqadtum rabbakum caza wajal rabbigiinayba rabbigiinaad ka caraysiiseen oo sharifaadda aad sharifteen qof munaafiqa ood madax ka dhigateen rabbigiin waa idinku caroonaya rawaahu abu daawuuda biisnaadin صaxiix waana saa uu sheega xadiidku saxiix weyn saxaahu fi saxiix jaamic sagiir wa silsilatu xadiidi صaxiixa xadiidka waxaa kaloo isna wariyey mxu aha النasaaئي والbayhaqي fi shucab الإimaan wbnu sunni fi camal اlyowmi wاleyla marka waxa weeyaan marka sidaa macnaheeda sidaa macnaheedu waxaa weeyaan haddii dadka muslimiintii qof munaafiq ah ay madax ka dhigtaan iyo uu heli kara qof mu'min ah rabbigood bay ka cadhaysiiyeen oo rabbigood arrintaa waa ku na'aya marka waxaa weeye inay qof saalix oo iyaga ka mid ah ay madax ka dhigtaan inay munaafiq xun oo dhigiicab ah oo eh, mulxid inuu yahay diinta u inkirsan yahay laga yaabo madax hadday ka dhigtaanse rabbigood bay ka calaysiiyeen haddii isagu ayuna madax ka dhiganina sayid aan ahayn sayid ay yidhaahaanna dee dembi iyadu oo waa been baabu karaahati sabi alxumaa necbaysiga la necbaystay cayda qandhada qandhada in la caayo oo la yidhaha bele ku dhacday intadii beledii xumayd ba ay soo hahaysay iyo wax sidaas ay yidhaahaan xaramnimadeeda can jaabirin radia allahu canhu ana rasuula اllahi sala alay slam dakala calaa ummi saa'ib aw ummi lmusayib haweenaydaas u soo galay faqaala markaasu wuxuu wuxuu arkay iyadaoo jaraynaysoo qandhadaysoo markaasuu yihi maa laki ya uma saa'ib ow ya uma almusayib tuzafzifiina ama turaqriqiina labadaas ba mid ka hor jirta waad jaraynaysaay maxaa kuuwaan mufulaanay qaalat alxummaa laa baaraka allahu fiihaa waa qandho alla ma barakeeye faqaala markaasu wuxuu yidhi laa tasub bilxummaa fainaha tudhibu khaطaayaa bani aadam kamaa yudhibu lkiiru habas alxadiid ha caayin qandhada qandhada ha caayin liannaha iyadu waxay zuulisaa dunuubta bani aadamkay zuulisaa siduu kiirku u zuuliyo buufinku siduu u zuuliyo qashinka birta oo qashinka uga daato saasoo kale u zuulisaa waa tadhiir lidunuub weeyaan ha marka saasna macnaheedu ma aha inaan la iska daweynaynin oo ama kanaacada la iska buufinaynin ama malaariyada aan la iska daweynaynin ma aha waxaa weeyaan laakiin in la caayo qofka ku dhacdo musiibo weeyaan musiibadaasuna marka waxaa weeyaan waa ajri bay leedahay musiibadaas marka in loo dulqaato oo xag alle inay ka timid la ogaado iyada oo cilaajkeeduna ay leeyihin dawadeedii caafimaadkooduna xag allu ka yimid iyadana loo sacyeeyo yaan marka la caayaynin caydaas u diiday mooyaane iska daweynina ma lahayn rasuulku sala allahu alay wala slam rawahu muslim waa isagii uga duceeyey asxaabtiisii markii ay usoo hijroodeen madiine usoo hijroodeen ee qandho aada u qabatay waa isagii inuu alla meel caafimaad uga dhigo oo qandhadeedana beledka yahuudda jucfa oo mahyacah inuu halka alla u raro waa kii alle uga baryay allana subxaana wa tacala uu ka aqbalay marka nebigu sala allahu alayhi waali wasalam jawgii madiinaad oo dhan buu jawi saxiix in alla ka dhigo uu alle ka dalbay oo kaneecadii laga dabargooyo qowluhu tuzafzifiina huwa bitaxriikayni ay tataxarakiina horjeeda xarakatan sariica sidaas macnaheedu wey waa jarjaranaysaa wa macnaahu tartacidu wa huwa bidami tay turaq tuzafzifiin bizaayi lmukarara wاlfaa'i اlmukarara wa ruwa adan biraa'i اlmukararati wاlqaafayn turaqriqiin tana walow turaqriqiina iyo tuzafzifiin labadaba marka isku mid weeyaanoo waad jaraynaysaa waa gariiraysaa maxaa kugaan weeyaan baabu الnahyi can sabi الriix wa bayaani ma yuqaalu cinda hubuubiha reebidda la iska reebay in la caayo dabaysha in la caayo iyo waxa la dhahayo kolkay dabayshu kacdo can abi lmundir ubay bni kacbin radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam laa tasubu ariix dabaysha ha caayina faidaa ra'aytum maa takrahuun waxaad necbaysataan haddaad aragtaan faquluu dhaha allahuma inaa nasaluka min khayri hadihi ariix wa khayri maa fiiha wa khayri maa umirat bih wanacuudu bika min shari hadihi ariix wa shari maa fiiha wa shari maa umirat bih rawahu tirmidi wa qala xadiidun xasanu صaxiix wahuwa kama qala xadiidun صaxiix saxahu fi saxiix jaamic sagiir marka waxa weeyaan wuxuu leeyahay hacaayina dabaysha ha caayina waa amran tahay makhluuq alloo amran weeyaan amar alle ku socotee kor haddaad marka iyada caydaan oo ciidda a idinku buubinaysa iyo socodkeeda ad isku caayaysaan hallihi amray baad caayaysaan marka ha caayina kolkaasi waxaad necbaysataan oo dhibaato idiin geysta aad aragtaan ka ducaysto ducada intada dhaha allahuma inaa nas'aluka min khayri hadihi riix alle waxaan kaa wax kaa weydiisanaynaa dabay shantada khayrkeeda wa khayri maa fiiha iyo waxa ku dhex jira khayrkiisa wa khayri maa umirat bihi wixii loo amray ee ay ku socoto khayrkiisa wax kaa weydiisanaynaa wa nacuudu bika min shari haadihi riix dabayshan sharkeedan kaa magangelaynaa wa shari maa fiiha iyo waxa ku dhex jira sharkiisa wa shari maa umirat bihi iyo wixii la amray u usocoto sharkiisa rawahu tirmidi qala xadiidun xasan xadiiثun xasanu صaxiix وعn abi hurayrata radi allahu anhu qala rasuulu اllahi salى اله alay slam yaquul alriixu min rawxi اllah riixdu waxay ka mid tahay raxmada allay ka mid tahay ta'tii biالraxmati wa ta'tii biاlcadaab raxmadna waa la timaadaa iyo roob iyo caafimaad iyo waa keentaa barwaaqo wa ta'tii biاlcadaab cadaab iyo halaagna waa la timaadaa marka cadaab iyo halaag hadday la timaado say ku noqonaysaa raxmad ku noqonaysaa raxmadu waxay ku noqonaysaa cadaabkaasu dadka xunxun ee cadaabka mutay iyo halaagga mutay cadaabka la cadaabaayo yani halaagga la halaagaayo waxa weeyaan raxmad iyo nicmad weeye isaguba siduu alla subxaanaه watacaala u yihi faqudca daabir اlqowmi aladiina dalamuu walxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin marka shayga halaagga ee dhibaato dad u ihi dad kaleba wuxuu u noqdaa faa'idiya khayr u noqdaa masaa'ibu qowmin cinda qowmin fawaa'idu faidaa ra'aytumuuhaa markaad aragtaan falaa tasubuuha ha caayina was'alu llaha khayraha alla khayrkeeda weydiista waاstaciiduu billahi min shariha sharkeedan alla ka magagala rawahu abu dawuuda biisnaadin xasan waana xadiidku saxiix weeyaan صxaxu fi صaxiix الjaamiع الصغيr wa mishkaat الmaصaabiح wاlkalimi الطayib wغayriha waxaa kaloo xadiidka wariyey albukhaariyu fi اladab الmfrad wاlxaakim fi اlmustadrak qowluhu min rawxi اllah bfatxi الraa ay raxmatihi bcibaadihi raxmadu alla addoomihiisa ugu naxariistay ka mid tahay wa can caaishaةa radi allahu canha qaal kana الnabiyu salى اlه alay slam nebigu wuxuu ahaa idaa casafat الriix casafat yani ida اshtada hubuubaha kolkay dabayshu daraato qaala wuxuu dhihi jiray allahuma inii as'aluka khayraha wakhayra ma fiiha wakhayra ma ursilat bih wacuudu bika min shariha washari ma fiiha washari ma ursilat bih rawaahu muslim wuxuuna la mid yahay xadiidka ubay bni kacab ee baabka ugu horreeyey uu la mid ahaa kan waa ficilkii nebiga sal ly slam kaasuna qowlkiisii iyo amarkiisu ah marka saasay isu waafaqeen waa in sidaa la yidhaaho labadaasun bay ka kooban tahay oo khayrkeedu alla la weydiisto iyo sharkeedu alla laga magan لأnna xadiidkuba wuxuu sheegay xadiidka labaad xadiidka abu hurayra ah baa wuxuu sheegay inay raxmad iyo cadaab labadaba la timaado allahna subxaanahu watacaala qur-aanka wuxuu noogaga warramay in ay dabayshu inay ummado hore halaagay halaagtay oo lagu halaagayna waa inoo sheegay inay nicmo tahay oo raxmadda muxuu ahay iyo roobka ay fididsana alla subxaanahu waa inoo sheegay in maraakiibtu badda iyada ay ugu socoto oo haddii iyadu istaagto dadku ay halkaa ku dhiboon lahayna waa inaga horre marka labadaasay leedahay oo khayr iyo shar bay leedahay oo in khayrkeedana alla la weydiisto sharkeedana alla laga magangalo baabu karaahati sabi diig necbaysiga la necbaystay diigga caayitaankiisa can zayd bni khaalidin aljuhaniyi radi allahu anhu qala qala rasul lah sl lay slam laa tasubu diig ayna diiqa fainahu yuuqidu lisalaa salaada idin toosiyaa dadku salaada u toosiyaaye cayna rawahu abu daawuud biisnaadin saxiix wahuwa kamaa qaala isnaad xadiidku waa saxiix saxahu fii saxiix aljaamic asagiir geedkaas marka diiga ah waxaa weeye waa xayawaan cajiiba weeyaan oo shimbir cajiiba weeyaan oo aad iyo aad qofkii cibaadada rabi iyo salaada jecel u caawinayo oo rasuulkuna sal lla alay slam salaatuleilka wuxuu ugu toosi jiray markuu diiqu cunayoo ugu toosi jiray salaada marka cabaar ay ka hadhay oo waqti muxuu ahaaye qofkii hore u seexday hurdadii uu ka bogtay oo salaatuleil uu tukan karo markii la joogaa buu bilaabayaa markay soo dhowaatana markaasuu aad iyo aada iyo aad uu codka u xidhiidhinaya u badinaya salaada awqaadooda kale sidaasoo kale u weliba wuxuu kolka u ciyayana malag buu arkaa malag buu arkaayo marka in la ducaysto waa ku amray nebigu sal lla alay slam baabu nahyi walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatuh